ragga fiirinaya dumarkana xaalada dhowra kama hadlin waxaa saddexaad oosan ka hadlin dumar dumar fiirinaya dumarku ma isfiirin karaan gaar ahaan weliba ikhtilaafu diin hadduu jiro naagta gaasha ah iyo qof dumar oo muslimihi ilaa intee leeg bay isfiirin karaan ama midba mid kale jirkiisa ka arki karaa fiirinta jirka imisaad ka arki kartaana waa ku lamaantaha waxaan meesha lagaba hadlinoo mutawalaadka loogu tegi doonaa raggu ilaa intee leeg bay isfiirin karaan iyaguna waa mas'alo laga yaabo asaalatan inaad hariibsataan laakiin adduunka hareerihiisa marka aada eegtaan iyo wixii taariikhda horey u soo dhacay masale in laga hadlo u baahan ah. hadday fiirintii kadib inteen leeg buu raggu ragga ka arki karaa raggu in inteen eg bay iska arki karaan caruurta iyo dumarku caruurta wiilasha aan qaan gaadhin weli iyo dumarkuse iseegitaankooda wuxuu noqonayaa hadda hal suuruu ka hadlayaa mualifku nin weyn oo qaangaara ah, oo caqligiisii taam yahay oo joogo oo mukallafa ah, qof dumara ah, ma fiirin karaa hadduu fiirin karo sababeeheebaa bannaynaya inta in la eg buuna ka arki karaa baabkani baabu nikaax waxay calaaqo kala leedahay ninku qofta uu guursan rabo inuu arkaa loo ogol yahay marka taas iyo intee buu ka arkayaa buu tilmaamayaa mualifku raxima allahu tacaala marka axkaamu nadar buu galayo wa nadaru rajuli ninka fiirintiisa uu isha ku qabto ila almar'ati qof dumara ah, calaa sabcati adrubin toddoba qaybood weeye oo wax bannaan iyo waxaan bannaanayn iyo wax shuruudla isugu jira axaduhaa midka ugu horeeya nadaruhu ay nadaru rajuli ninkii haddii uu eego ilaa ajnabiyatin qof dumar oo ajnabi ka ah ajnabi waxaa loo jeedaa guurkeedu u bannaan yahay ligayri xaajatin wax baahiy haddana u eegayana uusan jirin fagayru jaa'isin midaan bannaanayn wey wax dan iyo duruufoo u banaynaysana ma jirto maxay noqon kartaa danta banaynaysa waa xaaladaha soo socdae laga sheekayn doono waan iska daawanayey uun halkaa waxaad ka garatay riwaayadihii iyo filimaantu inay xaaraan tahay baad ka garatay in ciyaare iyo banuuni laga daawadi iyo basketballna iyo tennis baa la ciyaarayeyna iyana inay xaaraan tahaad ka garatay in banaanka gidaarada inta la fadhiisto qofkii soo maraba isha saa loo fiiriyana adoon wax darood ka leedahay oo baahi oo gaar oo kaaga xihan qofkan jirinna inaad iska fiiriso o iska daawato halkaa waxaa dheer intii miis lasoo fadhiistay in la wada laiska sheekaysto sheeko aan guuriya wax laga wada hadlayna dadkuna maxaarim ahaynna iyadana xaaraanta ku dar waxay yidhahdeen sababta loo xaaraantinimeeyey amar baa ilaahay ragga siiyey indhahooda inay laabaan markay dumar yimaadaan qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum ragga mu'miniintaa waxaad ku tidhaahdaa indhihiinna laaboo dumarkaad eegaysaan iska daaya nabigana cali baa weydiiyey radia allahu canhu ardaahu nabigu cali ula hadlahayey wuxuu ihi yaa caliyu laa tutbici nadrata nadrata fainamaa inamaa laka luulaa walaysat laka aaniya ee aragti ishaadu ku dhacday mid labaad haka dabageyn ta horeedan u qasdin baa banaanoon dembi lahayn laakiin ishu waxay ku dhacday bal hubsada labaad iyadoo xoogay ku laba goolcelisay iyadana xaquma lihid oo kuma banaana haddayna xaaladaha soo socda noqonin asalku haddaba qofka dumarka ah ninku ma eegi karo haddaan xaajo kuwa soo socda mid ka kamidihi keenin ma eegi karo hadduu eegana wayba tii weynaydunbay ka yar tahaye baabu zinaa bay gashay kutiba calى bni aadama xaduhu min الzinaa adraka laa maxaala nabig ala sla u bni aadamku ilaahay waxaa u qoray qaybun zinada ka mid oo shakilaan uu ku dhici fa zina alcayni nadaru isha zinadeedu waa inay wax eegto wzina lyadi walyadu tazni wazinaaha albadshu inay wax taabata wey gacanta zinadeeduna warijlu tazni lugta waa zinaysataa wazinaaha almashyu waa markay meeshii xumeed u tallaabsatay xagga usii socoto akhiran wuxuu yihi waalfarju yusadiqu daalika kullaho yukadibu farjiga dambe unba ama ka wada ku wada beenin ama u wada rumayn seedabana xumadu aragti bay ka bilaabataa marka hore waxay dhahay nadratun aragti ilqabatay fabtisaamatun in laysu dhool la caddayo laysu muusado fa xadiiun hadal in la tuuro fa mawcidun in la ballamo fa liqaaun in la ysarko markaa wixii ka dambe aduu ku darso aragtiduna cajiib bay leedahayoo waxaad arkaysaa laba ruux oon wada hadlin oon firaaqa isu helin oon wax wada xaajooda dhex marin oo isha iska garta inay israbaanoo isha iska jeclaaday waad arki marka maadaama ay saas tahay waxay dhahaan ishiiyo aragtidu bariidu zina boostaalihii zinada qaadi jiray wey halkaasay ka bilaabataa waa la iskala jaan qaaday wuu soo fiiriyey oo soo fiiriyey ilaa markii dambe sheekadii ciwaankeedii halkudhigeedu abowfiiri abaya fiiri ay noqotay fiiridiiba halkudhig noqotay marka marka aragtidii iyo fiirintu axkaamteedu axkaam culusoo khatara wey waaani nooca labaad nadaruhu inuu eega ninka ilaa zawjatihi xaaskiisa aw amatihi addoontiisoo uusan cid kale u guurinin fayajuusu waxaa bannaan an yandura inuu eego ilaa maa cada alfarji wixii aan farjiga ahayn minhumaa labadooda aragtida jirkoodoo dhan aragtidiisa waa u bannaan yahay laakiin isha inuu hoos ku dhejiyo lama ogola bay yidhaahdeen waa madhabka fuqahada shaaficiyadu ay qabaan laakiin markii kaa laga reebadu macnaheeda fiirintiisa xaraam maaha xaraam ah maaha fi lmadhab ee waxay dhahaan waa karaahiyo wayse bannaan tahay waana madhabka jamhuur ahlilcilmi ay qabaan inay bannaan tahay waxay yidhahdeen waxaan u deliishanay in nabigu yidhi calayh salaatu wasalaam xadiidkii xasanka ahaa ee sunankee bahz ibni xakiimin can abihi can jaddihi ixfad cawrataka ilaa min zawjatika aw min zawjika aw maa malakat yamiinuka cawradaada ka ilaali ka qari waxaan xaaskaaga iyo addoon aad leedahay aan ahayn labadaa inaan laga qarinin baa fasaxan soomaaha bay yihahdeen halkaa waa kow bay yihahdeen midda kale waxay yihahdeen guurku marka la isguursanayo asaaska hadafka iyo qaradka laga leeyahay waa in la isku xaaja guto wey oo qofkaba dareenkiisa iyo shahwadiisa oo dariiq xalaala ku guto hal maxaa asaas u ah dareenka iyo xaajada la gudanaye shahwadu waxaa asaas u ah soo farjiga ma aha labadoodii meeshii asaaskaba guurka hadafka looga dan lahaa xaggeedaba ha fiirinin war naga daaya dheheen meesha kuma jirta intaa ka badan hoosa usii gelin adugu wahaaliu qaybta saddexaad nadaruhu ninka inuu eego weeye ilaa dawaati maxaarimihi haweenka maxaarimta iyo xigtada ay yihiin maxaarim waxaa la yidhaahdaa wixii aan haween ajnabi ahayn maxaarimna waxaa looga jeedaa kuwa xaaraanta ka ah guurkoodu weliga aadan guursan karin saddex mid bay kaaga xaaraan noqon karaa nasab iyo wada dhalasho ama waa hooye iyo ayey iyo habaryar iyo wax eediya dad lamida ama gabadhaadii iyo waxay sii dhashay iyo wiilashaadu waxay dhaleen iyo adiga kaa farcamay wey waa nasab ama ridaac iyo nuugmo hooye ku soo nuujisay iyo gabadheedii iyo walaasheed iyo wey oo sidii hooye ku dhashay xukunkeed qaadatay ama xididnimay kaaga xaaraan noqotayoo gabadhan hooyadeed baad qabtaa ama hooyadeedba gabadhaad qabta hooyadeedoo sodohdaa ah weeye iyo ayeydeed iyo dadka sidaas ah saddexdaa midkuu dooni ha ku yimaadee ama nasabka ama nugmada ama xidid iyo qaraabtinimada guurka idinkugu soo galay dadkaadan weligaa sharcan guursan karin baa maxaarim la yidhaahdaa dumarkaa ma fiirin kartaa iyaga aw amatihi ama addoontiisii almusawajati la guursadee ninuu u guuriyey halkan waxaad ka garatay tii hore aw amatihi markuu lahaa taan la guurinin baa loo jeedaa fayajuusu waxaa u bannaan inuu ka eego haddii aan shahwo uusan u eegaynin weeye fii maa cadaa waxaa ka soo haray maa bayna asurati waarukbati wuxuu leeyahay horta sideedaba lishahwatin inaad u eegto oo markaad eegeyta eegid damac iyo rabitaan ku jira aad eegto sinaba uma banaana iyadu maxaarimtii xataa ha ahaadaane laakiin haddaadan shahwiya waxba u eegaynin waxa xudunta iyo lawyaha u dhaxeeya ma eegi kartid qadarkaas waa ijmaac inaadan eegi karin biitifaaqi fuqahaai wey laakiin wej kaloo shaaficiyadu ay leeyihiin raxmat ullaahi calayhim oo fuqahada maalikiyada iyo xanaabiliyadii ay qabaan baa waxay leeyihiin cawrada haweentu maxaarimteeda markay la joogto waa wixii aan haaliban muuqanaynin inta badan waxaan muuqanaynin markay dumar qoftu shaqaysanayso maxaa looga jeedaa bay yidhaahdeen wuxuu arki karaa gacmaha lugaha hoose iyo dhudhumada madaxa iyo luqunta inahaasuu arki karaa laakiin laabteeda iyo dhabarkeeda caloosheedii iyo intaa calooshii udhaxaysa lawyaha inuunan arki karin weeye fuqahada shaaficiyadana qayb baa sidaa qaba qowlkaasana sawaabka uga dhow laakiin qowlkan macnihiisu waxaa weeye xuduntiiyo lowyaha hadday qariso inta kale waa arki kartaa weeye hooyada iyo walaasha iyo sodohda iyo dadka lamidka ah waa sidaa laakiin qowl daciifa weeye taana waa aragtidii maxaarimtaada waad eegi kartaa waad arki kartaa wada joogi kartaan waraabicu nooca afraad ee aragtida ka a ah, annadaru waa inuu eego liajli nikaaxi inuu guursado uu doonayaa fayajuusu waxaa bannaan ila alwajhi waalkafayni wejigiiyo labada cumaacumood in la arkaa bannaan masaladan waa mas'alada axkaamu nadar iyo eegitaanka kitaabu nikaax loogu soo daray wey qofkuu ninkii haweenta uu raba inuu guursado inuu arka way u bannaan tahay weliba sunno weeye sababtoo ah guurka hadafkiisu in caawana la isu yimaado berina la kala boodo saa ma moodeynin iyo kuma qancin la yidhaahdo hadafka guurku ma aha guurka hadafkiisu markuu dhacayo waa in si rasmi iyo la wada joogo asal ahaan labada qof laba qof oo isku qanacsan ay yihiin qanacana sidiisaba marka hore qofba waa dookhe arag iyo muuqaal buu ka bilowdaa walidaalika nabigana alay slam waa kii yidhi markii gabar baa la isku qabsaday iyadu nin dhalinyaro ah laba nin baa rabay nin yar oday iyo nin dhalinyaro ah baa rabay ninka dhalinyaradae waa niska dhalinyarau ahaayo wax badan ma haysan ninka yar odayga ahna waxoogay nin jeebla-ah buu ahaa waa waktigii nabiga calayh isalaatu wasalaam iyadu ninka dhalinyarada ah bay rabtay gabadhuna agoon markaa soo weyda soo kacday bay ahayd reerkoodiibaa isqabsaday qolaha waxay dhaheen gabadhu ninka ay rabto ha loo daayo qolana waxay dhaheen war ninkanaa dhaqan kare waxoogayga jeebka ku hayste waa un sida innaga caadigee dhacda ninkaa gabadha arrintii baa nabiga loo keenay calayhi salaatu wasalaam nabigu erey buu yidhi saxaabadii markay maqleenna way garteen xaajadu dhanka ay jirto ee gabadha ay fiican tahay inay aaddo wuxuu yidhi lam yura lilmutaxaabbiina milu zawaaji guur laba isjecel wuxuu kaga fiican yahay ma laha halkaa waxaa ka muuqatay gabadhu ninka ay rab wiilka ay rabta u daaye qoorqooley qoorqabad biyo kuma cabto qof aadamaha iska daaye saas darteed taasina waxay iman kartaa labada qof markay aragtida hore isqanciyaan aragtida hore hadday isqanciyaan baa waxa dambe loo gudbi karaa walidaalika nabiga alai sl nin baa u yimid wuxuu yidhi gabar baan reerkaa weydiistay markaasuu nabig alay salaam wuxuu ku yidhi war ma soo fiirisay markaasuu yihi maya idhab fandur ilayhaa buu muqiruu ku yidhi fainahu axraa an yudama baynakumaa orodoo gabadha soo arag buu yidhi taasaa u dhow haddaad isguursataan guurkiinu sii jiroo baaqi noqde waan soo baxay buu yidhi markaan soo baxay baan odaygii iyo duqdii baanu imid buu yidhi geesinimadaas ninka gabarh guursanaya ee reer ka doonaya waa laga rabaa labadii duqayd ahayd baanu imid buu ihi gabadhuna gurigay ku jirtay waxaa idhi buu ihi nioo gabadhiinaan idinka rabaa laakiin marka hore inaan arkaan doonayaa nabigaan u sheegayo horta iska soo arag buu yidhi riwaayadka qaarkood waxay ku dareen mugiira reer beni haqiif buu ahaa haqafi buu ahaa gabadhuna reer ansaareed bay ahayd anadarta ilayha ma iska soo fiirisay markaasuu yihi maya undur ilayha faina fii acyuni lansaari shayan reer ansaareed indhahay wax ka qabaane orka odhan si fican isaga soo fiiri ku yidhi nabiga alai salatu asalaam hadhow intaad dhehe lahayd waran usaa ma moodanina gabadh weersha ii soo geliyeen oran iska soo arag wey hadhow maraad gabadhii reergeysatay gabadhnimadeediina ku ciyaartay aniga waa la ii qariyey inaad tiraahdo arrintaas ma habboona gabadhii duqaydii way ka cagajiideen marka gabadhiini aan arkay igu yeedha way ka cagajiideen gabadhii gudahay ka maqashay way la hadasho waxay tii intay soo baxday haddii nabigu ku yihina waad arki kartaa haddii kale niyo hay soo fiirin wuxuu yihi waa arkay gabadhii waa ku qancay toddobaatan ama dhowr iyo toddobaatan dumaraan guursaday buu yidhi ninka la yidhaha mugiira weligay gabaray qalbigaygu kaga degan yahay ma arag fa inahu axraa an yu'dama baynakum adiisu ma aragti fa inahu axraa an yu'dama baynakumaa si guudna nabigu alayh salatu salaam wuxuu ku yihi idaa khaطaba axadukum اlmarأata fain istaطaaca an yandura ilaa maa yadcuuhu ilaa nikaaxihaa falyafcal qofkin hadduu gabar doono haddii uu ka arki kara waxa guurkeeda uu qiimeynaya ee ku xambaari kara ha sameeyo ha arka buu markaa khaabadan waxaa looga jeedaa haddii uu qalbigiisa damac doonitaan galo walidaalika xadiid kale baa nabiga cala salaam wuxuu ku lahaa idaa waqaca fii qalbi axadikum hadday ku dhacdo khibatu mra'atin qof dumara inuu doono qalbigaaga hadday soo gasho waxaa weeye iska soo arag marka hore aragtidaasi xataa waxaa bannaan iyadoon ogeyn oon ku arkin oon kaa warqabin meelaha luuq intaad u gasho ama aad meelaha ka eegto inaad aragto way bannaan tahay qasab maaha inay og tahay walidaaliguu nabigu xadiidka abi xumayd wuxuu ku yidhi idaa khaaba axadukum imra'atan hadduu haweenay doono falaa junaaxa calayhi an yandura ilayha inuu soo eego dembi maaha idaa kaana inamaa yanduru likhiطbatihi hadduu waxa u eegaya inuu gabadhan hadday cajabisay inuu reerka weydiista uu rabo wain kaanat laa taclam xataa yaynan ogaaninb maxamed ibni maslamana maalin baa nin baa arkay isagoo meel luuqa intuu galay gabadh meelaha bartkolba saa meel oga fiirinaya <laughs> nin baa dhagdheh adigoo saxaabi a maasiyan samaynaysaa markaasu waran naga tag nabigaan maqlay calayhi salaatu wasalaam isagoo leh idaa ulqiya fii qalbi imri'in khibatu imra'atin falaa ba'sa an yandura ilayha inuu soo eega wax dembi ama ah ahee meelahaasaan ka shiishay oo ka fiirsanayaae ii daaweydi marka aragtidaasi waa aragti nin damac guur ka hayo qoftani ma ku cajabinaysaa mise ma ku cajabinayso araggeeda iyo muuqaalkeeda inuu arko raba taa waa aragtida asalkeedii asalka aragtida iyo eegitaanka intee in laeg buu ka arki karaa fayajuusu wuu bannaan yahay ila alwajhi waalkafayni masalada dumarka inteen la-eg buu ninkii guur ka raba ka arki karaa culimmada madaahibtoodu asaasku waa saddex qaybood tarafaani wa wasatun laba hareeraha sha taagan qolo aada u ciriiriday iyo qolo aada u waasicisay iyo qolo meel dhexda ah oo labada dhinac midna ayna ku talax tegin istaagay qolada mudayiqiintii aad kagu ciriiriyey fuqahadeenna shaaficiyadaa ka mid ah oo waxay yidhaahdeen wejiga iyo kafaynka keliya buu eegayaa waxay yidhahdeen labadaas midba waxbaa loo deliishadaa wejiga waxaa loo jeli deliishadaa jamaalka iyo quruxdaa loo deliishadaa walidaalikaay soomaalidu yidhaahdaan soomaaliya adaan foolxumo wejigay ka bilaabataa marka halkaas baad ka garanaysaa dadkuna inta kale waa u dadantahoo waa u qarsoon tahaye waxaa asaaska iyo muuqaalka la arkayo wejiga gabadha quruxdeeda iyo jamaalkeeda iyo midabkeeduu ka arkayaaba yidhaahdeen waa marka koobaad dee kaana wuxuu rasmigaa ah tilmaamaa iyo jamaalka haddii sidiisii loo daayo aan wax lagu dardarin tan labaadi kafaynkana waxaa loo deliishan bay yidhahdeen labada cumaa cumood markii la arkayo inay gacmaheedu lafa taagtaagan iyo wax qallafsan yihiin iyo inay waxoogay hilib iyo jileec leeyihiin baa loo kala fiirsan bay yidhaahdeen halkaasuu ka garan karaa bay yidhaahdeen haddaba gacmuhuna jirkii kale adayg iyo jileec bay kama ka turjumayaan wejiguuna quruxdii iyo muuqaalkii jamaalku ka turjumayaa waxaa aan inta ahayn raadine dayday muxuu yahay markaad intaa ka badan doondoonayso dabcan markii xilligaa la arkayo dumarku uma bannaana waxaan jirin inay soo sameeyaan waxaan hadda la iswada mariyo ee dadkii wada caddaaday ee dembigiiyo beenta ah hadda maamaadeenna waxay noqotay doqon iyo digsi dabadii baa madow somalia doqon iyo digsi dabadiibaa madow waxyaabahan la yaabay waxaa ka mid ah qolaan soo ag fadhiistay maalin meel makhaayada halkan nairobi wey makhaayadii guur baa laga sheekaysanayey xilli casara waxay ahayd la shaahshaahaynayo gabdhaha makhaayadii hormaray marka iyagii baa isweydiiyo rag dhalinyaray ahaayeenoo gabdhahan fiiri buu yidhi maarkeenina way dhaafeenayse gabdha cadcad bay ahaayeen buu yidhi seed ku ogaato wejigooda arkayay buu war hadha weji lama eeg hadda waayaha dambe lugaha la fiiriyo <laughs> waa ku dhawaaya waxaan ku adeer waxaan ku weydiiyey dhalinyaray ahaayeen maxay tahay sababta wejiga aan loo qiimeyneynin kareem iyo balaayay mariyaa buuri <laughs> marka adduunka hadda wuxuu marayaa waxaan kishiga iyo khiyaamada ah ragguna inuu sameeyo ma banaana dumarkuna inay sameeyaan ma banaana oo laysindhasaraxaadiyo waayo hadhow markii reer la noqdo halkii dhab tahaydunbay tegi ninkii soomaalida arag timaha madoobeeya maalmo kadib hoostaay ka soo cadaanayaan soomaalida arag wax baaniya buga lama qarin kara weligaa ma qarin kartid hadhow adoo meel dhexdaa maraya haddii la yidhaahdo sidii ninkii laga sheegay magaalaay ka qaxeen dee magaalada markii la joogay kareem iyo waxbaa la isticmaali jiray xero qaxooti baa la tegey marka waxoogay diif baa dadkii ka muuqato saliiddii iyo saabuuntii iyo shaambadii iyo karamkii baa la waayey nin baa magaaladii intusaa u fiiriyey bu wuxuu magaalada gabdhuhu ku yaqiinay iyo meeshan a isu qaban waayey war heblow ale karan baynu qabnay marka waxayna saraxaadihi dhabta unbaa hariye la saraxaadda haliska daayo runta iyo dhabta runta ahna haddaan lagu wada dhaqmin kalsooni xumo ka bilaabatay asaaskii reerkay noqotaa marka wejiga iyo labada cumaacumood saasaan u niri bay yidhaahdeen culimmada qaarkoodina daraf kalay istaageenoo meel kastaa la arki karaa bay yidhaahdeen iyagoon kala reebinba waayo nusuustu waxay yidhaahdeen wax wixii guurkeeda kugu xambaaraya ah, baad ka arki kartaa bay yidhaahdeen taasina nin walba guurka waxa ku xambaaraya dadka qofba wuxuu daneeyo waa la kala duwanaan karaa sidaas darteed ninba meeshii isaga markaa aada u danaynayo buu ka fiirin karaa bay yidhaahdeen iyagana waxoogay waa ku fogaadeenoo xuduudul adab haddii la dhaafo way xun tahay qowlka sawaabka ugu dhow waa qowlka wasadka ah ee ah inta haaliban gabadhii markay guriga joogto muuqanaysee la arkayo in laga arkaa bannaan oy luquntii iyo madax iyo timihii iyo dhudhummadu ka mid yihiin fahamkaasi waa fahamkii saxaabadu ay nusuusta aragtida dumarka guurka laga damacsan yahay sidii ay u fahmeen weeye cumar bn khaaab radi allahu canhu wa ardaahu baa caliy bni abi aalib gabadhiisii umu kalsuum ilkubraa buu weydiistay laba umu kalsuum buu cali dhalay tii weyneedee faatima ee dhashay radia allahu canha wa ardaaha buu weydiistay wuxuu yidhi way yar tahay gabadhu mar labaad baa cumar baa lala teliyo waxaa la yidhi cali mar labaad haddaad ku celiso gabadha uu ku siin haba yaraata hadday rabtee uu ku celiyey wuxuu yidhi waan kuu soo diraya arago hadday ku anfacdo waan ku siiyey cali gabadhii buu soo diray gabadhuna gabadh kuusanoo soo kacday wey cumar bay u timid cumar markay u timid wejigeediiyo muuqaalka araggiisii kuma ekaysanin dhudhunkeeduu marada ka fayday waxoogay lumahayna dhudhuuban tahay yoin kale buu iska fiirin laya waa nooc quruxdii jamaal ka mida ah, ninba waxbuu daneeyahay markaase waa markay leedahay haddaadan amiirulmuminiin ahayn indhahaga dharbaxan ka goyn lahaa maanta laakiin iyadu waa gabadh yare warkeeda iska daaye xanaaqeeda oo waxoogay waa xanaaqi lahayde cumar radia allaahu canhu ardaahu halku hagfuu sameeyey aabbaheed markay u sheegteena cali qaylo kama kicinin cumarna waa sameeyey sidaasaynu calina dhib uma arag cumarna dhib uma arag wejigi intii la dhaafay dhudhunkii in la faydayso uma aragtid inaha asaaska khaalibka la eego oo timaha iyo luqunta iyo madaxa iyo ah iyo dhudhumadaasiyo in la arki karo waana riwaaya imaamu axmed raxima allahu tacaala uu qabo hadda madhabka macmuulkaa wey arrintaan haddii adeer dhibsataanoo laga yaabo in qaarkii yihaahdaan maxaasaa loo yeeli waxaad mid kalood rumaysantihiin baan idiin sheegi hadda waxaad rumaysantihiin markii hinaasaha iyo xagga dumarka la yidhaahdo qolyahan carabtii inay ugu daran yihiin dadka oo xajka markaad socotaan haddaa laba ruuxoo hareeraha taagan dhexdiinna isaga iyo xaaskiisu inay maraan dhinac isku maro idindhihi dhexdiinna mari mayne curfiga hadda madhabka xanaabilada ee lagaga dhaqmo culumiya caamaba meeshan jaziira alcarabiya ama sacuudiga la yidhaahdo gabadha reerku ninku marku inuu arka rabo gurigoodu ugu yimaadaan horta meel kale laguma geeyo aabbaheed ama walaalkeed oo joogaana guriga lagu ballamiyaa luuq iyo suuq madow ma aha gabadhu haddaba maryahay guriga kaga adeegaysay ee baatiyadiiyo lamidkaa cabaayadahehe gacanteeda dhudhunka inta weysada la dhaqana muuqato dhudhummada hoosena muuqdaan madaxana aan waxba ku qabin iyo luqunteedu bannaan yihiin baa iyadoo og baa waxaa la yidhaahdaa biyo iyo shaah iyo sharaab iyo keen wiilkii gabadha rabayna raggi aabbihi la fadhaka la fadhiyo bay timaadaa kadibna iyadoo sidii ah bay halkaa qayb kamida ah guriga ku sheekaystaan hadday isfahmi karaan halkaana dadkii kale ku sheekaysanayo madaxa laysu muuqdo marka waa wax la dabaqi karoo la samayn karo culumihii caamana sidaasay sameeyaan marka masale qiiro diinad waxu dhimaysa ma ahane kolaba diinta qiiro ahaan cumar iyo cali ugama qiiro badnid laakiin gabadhu hadday yar dhibsato cumarba maalga waxba uma arag gabadhii markay tiri waa ku dharbaaxi lahaa dhibsigaasi waa shay iska dabiici awey ah walkhaamisu nooca shanaad ee aragtida qaybaheeda kala duwan ah annadaru waa inuu u eegaya ninkii haweenta lilmudaawaati inuu daweynayo oo dhakhtar yahay fayajuusu waxaa bannaan ila almawaadici meelihii allatii yuxtaaju ilayhaa loo baahan yahay in la arkoo dhan waa la arki karaa tani qaacido guud bay soo hoosgelaysaayo cawrada in la faydoo la arka way bannaan tahay hadday xaajo adag iyo baahi adagoo lagama maarmaana ay jirto oo xataa haweenka markaynu u nimaadno markay umulisadu timaaddo waa ka la yidhahdaa hadday fooli timaaddo guda qarsi dhimay haweenta haweentii ka dhalinaysaay cawradeeda inay aragto ilmihii ka shaqaysaa waa u bannaan tahay haddii wax rag ahaan ahayn oo ka dhaliya meesha lagaba waayana iyadana way oo xaaja muljia ah weeyo qofka xaaladaa markuu joogo wax ilmihii ka umuliyoo badbaadiyey isaga iyo ilmaha <clears throat> badbaadada ku caawiyu u baahan yahay waxaa kaloo yidhaahdaan waxay haweentii haweenta kale cawradeeda halka ugu dambaysa ay arki kartaa jira haddii nin gabar guursado layskuna qabsada gabadhii inay gabar tahay iyo in kale oo ninkii lagu soo eedeeyo inaanu waxba isku haynin oo cinin yahay isagana uu yidhaahdo waxba kama jiraane waa horaan shaqadaydii qabsaday uu yidhaahdo waxaa la yidhi imra'a hiqa ah loo keeni gabadhii bay meel la gelayaano isoo eegayaan ma warkeedaa jiro waa sidaydii mise warkiisaa jiro oo sidii waxal xaal ma aha halkaasay kusoo kala saarayaan aragtidaa haddaba xaajo iyo baahi adagoo lama huraana taagano waa la ogolyahay ninkii dhakhtarka ahaa ama haweentii dhakhtaradda ahayd haddii qof raga ay daweynayso ama ninkii qof dumara daweynayo oo cid dumaroo ka qaabishana la waayana <clears throat> isagana qadarka baahida wuu arki karaa marka inta hadba baahi ay qasaba keento waa la arki karaa waana jamhuuru ahlilcilmi haddayna ijmaacba ahayn itifaaqaynan ahayn taasina qaybtaa waa qayb cumuuman la ogol yahay wey wasaadisu qaybta lixaadi annadaru waa inuu eego lishahaadati markhaati aw lilmucaamalaati inuu mucaamalo iyo xiriir iyo wax isweydaarsi dhex marayo fayajuusu nadaru inuu eegaa bannaan ilalwejhi wejiga khaasatan gaar ahaan waana sida maalikiyada iyo xanaabilada shaaficiyadu ay la qabaan masaladan iyadana waa xaajadii qayb ka midahoo qof baad markhaati rabtaa markhaatiga labadiisii noocba noqotaa lagugu yeeray arintan qofkii inaad aragtaad u baahan tahay si aad hadhow ugu markhaati furto inaad eegto si fiican u fiiriso way bannaan tahay hadhowbaa mar kale la keenay oo dacwaddii timid waa laguu yeero waxaad markhaatigii kaalay fur baa lagu yidhi intaadan furin horta qoftu qoftii inay tahay inaad si fiican u fiirisa way bannaan tahay haddii markhaati lagugu yeero oo marka horeba markhaati ka noqo lagu leeyahay ama kaalay markhaatigii fur lagu leeyahay qoftii si fiican baad marka hore u eegi kartaa marka labaadna si fiican baad u eegi kartaa waayo maadha uma markhaati kici kartid haddaadan hadda si fiican isaga fiirinin qofkii hadhowna adoon fiirin qoftu qoftii ma tahay de iskama furi kartid saas darteed labada jeerba waad fiirin kartaa ow lilmucaamalati ganacsi baa idin dhex marayo waxbaad kala iibsanaysaan ama ammaanay kuu dhiibanaysaa alaabtan iisihay bay ku tiri hadhow si ku garan haddaadan fiirinin markay qof dumar intay kuu timaado alaabtii isii ku dhacdo miyadiibaa mise waa mid meelaha taagnayd haddii lagugu barta inaadan fiirinba mid meelaha taagnayd unbaa soo dabamari alaabtii hadda saas ayada kuu dhibaysiin bay ku dhihi saa darteed <clears throat> haddii mucaamaladii dhex marayso qofka wejigiisa inaad fiiriso wey si hadhow ammaanadan yaa lahaa hadhow qofkii wax kaa dayntay ee daynta ku lahayd yuu ahaa matan waa wallaahi wejigeeda ma fiirinin kaa saari mayso haddii lagugu inkiro waanu dayn qaada nin lagu yidhaahdo oo qofkaad haysata waayo wallaahi ma fiirini wejigeeda garan maayo wax socon maaha qofkii idhiibtay wejigiisa ma fiirinina socon mayso waxbaa la kala gatay wejigeeda inaad fiirisa way bannaan tahay waayo hadhow wixii hadduu ceeb yeesho yaad ku soo celin qofkiiba haddaadan garanayn ceeb hadduu yeesho yaad ku soo celin maaniguu ahaa wallaahi garan maayo dabanaha garan maayo kaa saari mayso haddii qofkii haddaba saas darteed xaaje iyo baahi baa jirta aad u baahan tahay ama u baahan karto qofkii haddaayay wax idin dhex mareen inaad garato qofkii u ahaa taana qadrulxaaja inaad eegto baa bannaanoo weji baa lagu gartaa qofka gacmana laguma garto lugana lagama gartee qofka wejigiisaa lagu soo saaray oo lagu gartaaye wejigeeda iyadana waad eegi kartaa wasaabicu qaybta nooca toddobaad ee ugu dambeeya annadaru waa in la eego ila alamati addoonta cinda btiyaacihaa markaad gadanayso addoon baa suuqa la keenay sayladaad ka iibsanaysaa ama qof baa ku yihi iyadoo beecaan hayaayo waad ka iibsanaysaa inaad iska aragtaad u baahatay inta aada u baahan tahay inaad ka aragto inaad ka fiirisaa kuu bannaan intaasi maxay tahay abcan waxa xudunta iyo lawyaha udhaxeeya laguma ogolay dheheen inaad aragto waxay fuqahada asaxulaqwaali waxaa weeye qofka dumarkaee maxaarimtaada ah intaad ka arki kartay baad ka arki kartaa waayo weli maadan milkigaagii ma soo gelinoo aw maa malakat yamiinuka ma noqonin intaasi waa inta guud ahaan dumarka in laga arko iyo raggu inay dumarka ka fiiriyaan ay furan tahay wey waxaan ku daraynaa dhowr mas'alo ah dumarku ragga ma fiirin karaan iyagu dumarku iyagu ragga ma fiirin karaan masalada cumuuman jamhuuru ahli cilmi waxay u qaybiyeen laba xaaladood fiirintiiyo aragtidu hadday damac iyo dareen wadato ma banaana ijmaacan qofta dumartiihi markay ninka fiirinayso ama ay ragga eegeyso hadday damac iyo qalbi kacdoon ku jiro oo dareen shahwadeed la socoto arrintaa ma bannaana inay ragga sidaa u fiiriso fitna laga baqayaa cumuumka qowluhu tacaalaana way soo geli waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahunnana way soo geli laakiin haddaynan ahayn ayna lishahwatin aynan ahayn oyna saa u eegaynin culimmada fuqahadu way iskhilaafeen alasaxu cinda shaaficiyati iyo xanaabiladii iyo xanafiyadii iyo rag kaloo lamida waxay leeyihiin haweentu ninka inay fiiriso way bannaan tahay haddii fitno aamin laga noqdo laakiin waxay eegi karto oo wixii xadulcawrati rajul aan ahayne iyo lawyaha inta udhaxaysa aan ahayn wixii inta aan ahayn xudunta iyo lawyaha lawyaha ka hooseeya xuduntana ka sareeya way arki kartaa sababtoo ah ilaahay marki horeba ninka qari laguma waajibinin midda labaadi adilo iyo nusuus dhowraa tilmaamay waxay bukhaari iyo muslim wariyeen min xadiidi caaisha radi allahu canha wa ardaaha inay daawanaysay xabashi warma ku ciyaaraya masaajidka dhexdiisa nabigana ay isku qarinayso garabkiisa intuu hoos ugu dhigay ay garabkiisa ka fiirinaysa nabiga sala allahu alah wasalam haddaba nabigu wuu maqnaayo ma joogid ma dhihi kartid waa caaishoo rag bay daawanaysa